bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wa usalli wa uslimu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin nabiyina muxamedi wacala aalihi wa saxbih wa slama tasliima kasiira ila yowm اddiin khulaasatu khilaafati cumara radia allahu canhu wa siiratuh cumar binu khaaab khilaafadiisii iyo siiradiisii khulaasadoodii baynu maanta qaadan doonnaa in allahu tacaala waxaynu hore uga soo baxnay iyada oo faahfaahsan dhammaan maraaxishii kala duwanayd ee ay soo martay khilaafadii cumar binu khadaab futuuxaadkii iyo meelihii uu furtay siiradiisii iyo waxyaabihii awaliyaadka ahaa ee isaga u gaarka ahaa marka waa duruustii aynu soo qaadannay oo lasoo khulaaseeyey weeyaan insha allahu sharaxooda ku dheeraan mayno sharixi mayno laakiin carabkun baynu marin doonnaa maadaama oo uu yahay uun cashirkii hore khulaasadiisa huwa cumaru bnu lkhaaab huwa cumaru bnu lkhaaabi bni nufaylin cumar binu khaaab magiciisa ayuu ku bilaabaye waa cumar binu khaaab binu nufayl wa kunyatuhu kunyadiisuna abuu xafsin weeye abuu xafsin wa laqabuhu naanaystiisuna alfaaruuqu faaruuq baa lagu naanaysi jiray waa cumar binu khadaabe halkaa marka wuxuu ku tilmaamayaa cumar binu khadaab radia allaahu canhu magiciisii kunyadiisii iyo naanaystiisii mid walbana dee waa lagu yaqaanay oo caan buu ku ahaayo magaciisana caan buu ku ahaa kunyadiisana waa lagu yaqaanay si naanaystiisana waa lagu yaqaanay saddexdaba wulida waxa uu dhashay cumar bacda nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dhalashadiisii kadib bihalaaa casharata sana saddex iyo toban sano walamaa bucitha sala allahu calayhi wasalam rasuulka markii la soo diray ee loo waxyooday kaana cumaru cumar waxa uu ahaa min ashaddi almucaaridiina lilslaami mid ka mida kuwa ugu daran ee ka hor yimi islaamka walamaa haajara almuslimuuna muslimiintu markay u hijroodeen ila alxabashati ardulxabasha aslama cumar waa islaamay fa acaza allaahu ilaahay wuxuu ku xoojiyey alislaama islaamnimada bihi cumar sababtiisa cumar bn khaaab radia allahu canhu ardaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhalasho dembeeyey ama uu ka yaraa saddex iyo toban sano markii rasuulka loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam ee soo dirayna cumar markii hore iyo fii bidaayat alislaam waxa uu ahaa dadka ugu daran ee ka hor yimi islaamnimada aadna isugu dayi jiray ummadda inuu ka hor joogsado islaamnimada inay qaataan bal xaaladaha qaarkood waxay keenaysay af iyo adinba inuu isugu daro uu ku dhibaateeyo dadka islaamnimada u socda markii haddaba muslimiintu ardul ardulxabasha ay u hijroodeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qaybo saxaabadii ka mid ahina ay maka ku hadheen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cumar bnu khadaab radia allaahu canhu waxa uu waafajiyey islaamnimada taasna waxay keentay in islaamka uu ku soo kordhiyey awood iyo sharaf iyo waxa weeye inay noqdaan dad muuqda oo cabdillaahi binu mascuud waa kii lahaa maa zilnaa acizatan mundu aslama cumaru kama annaan zuulin inaan ahaano dad sharaf leh oo qurayshi ugu yaraan ay wax iskaga tiriso laga bilaabo maalintii cumar binu khadaab uu soo islaamay fatxu dimashqa bacda fatxi ilyarmuuki yarmuug furashadeedii kadib saara abuu cubaydata bijeyshih abuu cubayda waxa uu kaxaystay ciidankiisii ilaa dimashqa xaggaa iyo dimashik buu la aaday waa xilligii khilaafadii cumare wa macahu iyadoo uu weheliyo khaalid ibnu lwaliid marka ma abuu cubayd buu idiin qoraya mise abuu cubayda abuu waa abuu cubaydata iyo ah, khalid bin lwaliid oo ciidanka hogaaminaye ah, waxaan leeyahay abu cubayde oo ciidanka hogaaminaya khaalidna waa weheliyaa waayo khaalid binulwaliid dee xilka waa tii uu cumar ka qaaday hogaaminta ciidanka dimashqa magaalada dimashq bay godoomiyeen sabciina leylatan toddobaatan habeen wa samica khaalidun khaalid baa waxa uu maqlay leylatan habeen dawdaa'a buuq iyo qayla ayuu ka maqlay fii dimashqa magaalada dimashq la yidhaahdo fatasallaqa dabeeta waxa uu ka siibtay suurahaa dayrkeedii ayuu ka booday wa tabicahu waxaana arrintaa ku raacay oo ka daba tegay bacdu shujcaani raggii geesiyaasha ahaa qaarkood uma dabeetana fataxulbaaba albaabkii dimashik laga geliyey bay fureen khaalid iyo raggii uu watay wa kabbaruu way takbiirteen fadakhala almuslimuuna muslimiintiina dimashik bay galeen mukabiriina xaalayihiin kuwa takbiiranaya faafaaqa waxay ku war heleen nimankii reer ruum fa afaaqa dheh waxay ku war heleen soo geliddaa iyo waxa weeye eh, in dee magaaladiiba lala wareegay ayay ku soo baraarugeen arruumu nimankii reer ruum wa talabuu waxaanay codsadeen asulxa heshiis in lala galo oo muslimiinta ay la heshiiyaan fa saalaxahum abuu cubayda abuu cubayda heshiis buu la galay uma saara bijeysih haddana ciidankiisii buu dhaqaajiyey abu cubayda wa macahu khaalid ibnu lwaliid iyadoo khaalid ibnulwaliidna uu la socdo faftataxuu dabeeta waxa ay furteen muduna shaami magaalooyinkii shaam ee kale ilaa an wasaluu ilaa ayay gaadheen antaakiyata meesha antaakiya loo yaqaano waa gobol ka mid a waddanka maanta loo yaqaano turkiga cumar bnu khadaab radi allahu canhu khilaafadii intii waa hayey waa xilliyadii ay dhaceen futuuxaadkii iyo dhulalkii ugu badnaa ee la furtay weliba iyadoo dhulka la furanayay uu badnaa shaam iyo masar ilaa laga gaadhay waxa weeye madaa-in oo aynu arki doonno horena aynu usoo aragnay markii cumar uu talada qabtay ee xilka muslimiinta iyo hoggaamintaba uu la wareegay markiiba wuxuu casiday khaalid binulwaliid oo inagii soo marnay warqaddii soo gaadhay khaalid iyo maxaan ku idhahday ciidamadii muslimiinta ee shaam iyo ciraaq ka dagaalamayey qodobada ku qoran waxaa ka mid ahaa abubakar inuu geeriyooday khilaafadiina cumar la wareegay khaalidna la casilay oo xilkii laga qaaday may ahayn macnaha in khaalid iyo cumar xurgufi ay ka dhaxaysay laakiin cumar wuxuu u arkayey khaalid maadaama uu yahay nin aada u dagaalyahan ah oo rasuulkuna uu ku sifeeyey inuu yahay sayfun min suyuuf illaah seef ka mida seefaha ilaahay oo dhulka taalla oo dhulka socota waxaa cumar uu arkay oo uu istusay halkaa la joogo oo shaam iyo ciraaq ah iyo furashadeed iyo dagaallada laga gelayaa inay u baahan yihiin ama ay u baahan tahay nin dadka u yaro turhaya khaalid markaa isaga qaybta aadka u shaqaynaysay dagaalka iyo cadowga in la iska dhiciye ahayd markaa nin dhinac kalena xoogaa tudhaala uu ku jiro ayaa cumar uu la damcay marka inuu xilka u dhiibo laakiin si kale may ahayn xurguf iyo xaalad kale oo ka dhaxaysayna may jirin magaalooyinkii haddaba la furtay waxaa ka mid ahay dimashiq oo saynu hore usoo marnay marka hore iskuweer laga qabtay muddo markii go-doon ay ku jirtayna magaalooyinku berigii hore dayr bay lahaan jireen caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn marka khaalid baa wuxuu maqlay habeen iyadoo magaalada gudaheedii buuq iyo qaylo ay ka socoto oo show markaa ninkii meeshan ciidanku hogaaminayey baa casuumay oo aroos iyo wax loo dhigay inankiisii oo ciidankiiba halkan uu isugu geeyey khamri iyo waxna uu ka dhargiyo markaa way sakhraameen marka buuqan iyo qaylada iyo sawaxanku halkaasuu ah taasuu khaalid markaa ka faa'iideeyey magaaladiibuu dayrkii uga dhacay isaga rag kaloo la socda albaabkii bay fureen gudahaanay u galeen nimankii markaa markay ogaadeen de in la qabsaday la warma yaalle waxay ku dhawaaqeen inay ogol yihiin heshiis inay la galaan muslimiinta sidaasaana waxa weeye ay kula heshiiyeen ciidankii muslimiintu waxay sii wadeen inay furtaan gobollada kala duwan ee shaam ilaa ay gaadheen antakiya oo ku taalla turkiga fatxu beyt lmaqdis wa kaana camru bnu lcaasi camar binu caas waxa uu ahaa horena waa u soo aragnaye yuxaasiru mid go-doomiyey beyt almaqdisi beyt lmaqdis faalaba ruumu nimankii reer ruum ahaaba waxay codsadeenee baytulmaqdisna ka talinayey waa nimankii romanska ahaaye asulxa heshiis in lala galo calaa yadi cumara bni lkhaaabi weliba cidda u saxiixaysa heshiiskaasi ee ay ku qanacsan yihiinna cumar bnu khaaab inuu noqdo fatawajaha ilayhim cumar markaa nimankaa xaggoodii iyo xaggaa iyo baytulmaqdis buu u jihaystay wa kataba lahum cahdan heshiis iyo ballanna waa la soo galay wadaalika arrintaasina waxay dhacday sanata alkhaamisata cashrata min alhijra sannaddii shan iyo tobnaad ee hijrada uma dabeetana saafara waxa uu u safray camar binu caas ila shaami xaggaa iyo shaam qaybaheedii kale fanadama nadama xukuumatahaa xukuumadihii iyo maamulkii iyo gobolladii uu markaa isku dubariday iyo hogaaminta ciidanka intii markaa cumar khilaafada uu hayay marka laga yimaado furashadii dimashik waa caasimadda suuriya maanta loo yaqaano waana xaynay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimisan ee la sheego in qaarkood ay dhisan yihiin labiyo toban kun oo sano waayo dhulkan shaam marka laga hadlayo dhismihiisa iyo xadaaradiisuba dhulalka kale waa ka xadaarad fogyi waxa weye waa ka duwanya marka markii la furtay dimashik waxaa kaloo iina bilaabantay in la furto bayt اlmaqdis camar binu caas oo hogaaminaya ciidamada qaybta filistiin iyo dhulkaa ku beegan ayaa markii qaybo badan oo shaama uu soo furtay waxa uu markaa u baydhay xaggaa iyo baytulmaqdis si uu u furto baytulmaqdisna saynu sheegnay dagaallo fara badan baa ka dhacay siyaabo kala duwan baa loo kala qabsaday waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu badan ee la kala qabsaday mar boqolaa iman jirta marka markii uu waxa weeye go'doon doon geliyey qaybtaa markaa baytulmaqdis iyo filistiin-ba dee waxaa ka talinayay nimanka romanisko in badan oo shaam ahba haystay waxay markaa codsadeen dagaal inaanay diyaaru ahayn heshiis in lala galo weliba heshiiskaa waxay yidhahdeen annagu cumar un baa noo saxeexaya cid kale ka aqbali weyn halka gobollada kale iyo magaalooyinka kale ay iska ogolaayeen marba ninka ciidanka wataa unidee inuu heshiis la galo iyaguna ay heshiiskaa waxawey la saxeexdaan qoladani maadaama awooda isbidayeen isuna arkayeen ciidamada iyo ragga wataa inay iska yihiin rag darajadoodu hoosayso iyaguna ay derajo isbidayeen baa waxay codsadeen cumar binu khadaab inuu yimaado oo heshiiska waxa weeye uu saxeexo arrintaana cumar waa sameeyey fatxu misra furashadii masar waa furashadii saddexaad ee dhacday xilligii cumar uma saara camru bnu lcaasi ilaa misra camar bnu caas waxaa haddana ciidankiisii uu dhaqaajiyey xaggaa iyo masar biidni cumara radia allaahu canhu isagoo haysta fasax iyo ogolaanshiyo cumar bnu khadaab xaggiisa ka yimi wa amadahu cumar waxa uu ku soo xoojiyey weliba biitnay cashara alfan labiyo toban kun oo ciidana oo waxa weeye gurmad iyo xoojina ayuu soo diray fa xaasarahaa camar waxa uu goodoomiyey masar xataa saalaxa ahlaha ilaa dadkii degganaa uu la heshiiyey oo wa abqaa weliba uu u daayey almuqawqisa ninkii muqawqis la odhan jirayna ra'iisan calayhim inuu madax u ahaado waa ninkii marka horeba dee madaxda ka ahaa baa markii ciidankii muslimiintu soo dhowaadeen isagu waa isdhiibay heshiisna waa ogolaaday weliba waa soo dhoweeyey muslimiinta taasi waxay keentay in loo ogolaado in mulkigiisi iyo boqortooyadiisii loo daayo oo waxa weeye sidaa uu ku maamusho uma saara ila aliskandariya kadibna ciidankii waxa u dhaqaaqay xaggaa iyo iskandariya oo dee maanta masar un ka mid ah laakiin markaa dee waxa weeye marka la eego dowladuhu ka talinaya waa kala duwanaayeen faftataxahaa waa furtay wa taqadama ila asaxraa saxaraha sinay wad gobolkan loo yaqaano ee lamadegaanka ah ayuu ciidankiisii mariyey waa camar bnu caas faftataxa waxa uu furtay barqata wa taraabulsa magaaladii barqa la odhan jiray iyo magaaladii taraabulis la yidhaahdo wa casama waxaan u go'aansaday camar binu caas cala tawajuhi inuu u jihaysto ilaa tuunisa waaljazaa'ira waa almaqrib alcarabi wadanka tuunis la yidhaahdo iyo algeria iyo gobolladaa inuu furto haddana fa nahaahu cumaru radia allaahu canhum cumar baa u diiday oo ku yihi maya ka joog mar haddii masaafadiina dheeraatay dee culays badanna muslimiintii ku dhacay ciidamadii ee in la sii socdaa waxay keeni kartaa in xoogaa dabac yimaado waqcataa aljisr dhacdooyinkii iyo waxyaabihii dhacay waxaa ka mid a ah intii cumar khilaafada uu hayey ee saameyntana yeeshay labadii dhacdo ee ka dhacay buundadii ama jisrigii iyo beriijkii webiyadii ku yaallay ciraaq mid ka mid ah jahaza cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu diyaariyey eh, jeyshan ciidan biqiyaadati abi cubaydin ibni mascuudin athaqafiy ciidan uu hogaaminayo abu cubayd binu mascuud ciidankaa wuxuu cumar u diyaariyey ugu talogalay liitmaami fatxi alciraaq si ciraaq furashadeeda ay u dhammaystiraan fataqaabala aljayshaani labadii ciidan baa iska hor yimi waa ciidankii reer faris iyo ciidankii muslimiinta yafsilu baynahumaa labadaa ciidan waxaa u dhaxeeyey nahrulfuraati webiga furaat la yidhaahdo ayaa qolaba ay dhinac ka soo degeen oo dee ciidamadu waa isu muuqanayeen fa aslaxa dabeete waxa uu dhisay abu cubaydin abu cubayd waxa uu dhisay jisran buundo ama biriij oo dee macmalo laga gudbi karo wa cabara ilayhim bijeyshihi ciidankiisii uu hogaaminayay waa ciidankii muslimiinte ayuu ka tallaabiyey webigii isagoo cadowga xaggiisa u tallaabay si uu nimanka ula dagaalamo fa qutila abuu cubaydin abuu cubayd waa la dilay oo halkaasuu ku shahiiday waa hogaamiyihii ciidamadaa wataye wanhazama almuslimuuna muslimiintiina waa jabeen wagaraqa bacduhum barhkoodna biyihii bay ku hafteenba oo saynu hore u tilmaannay abu cubayd in nimankan ciidamadan farisiinta ama reer faris inuu webiga intuu ka tallaabo buundooyinkaa uu sameeyo oo nimanka halkooda uu ku doonto waa looga digay markii hore oo rag ka mid a ah khubaradii ciidanka baa waxay ku idhahdeen kadah wuxuu uhi maya waynu gelayna nimankani markaa markii loo galay dhulkiina way garanayaan waa dhulkii ay ka telinayeen had iyo jeerna ninka doolka iyo duulaanka ahi inuu aad u taxadaraad fiican waayo ninka magaaladiisii iyo gobolkiisii iyo deegaankiisa aad kula dagaalamaysaa wax badanoo adigu aadan ogeyn buu ogyahy waxaanay u badan tahay inuu kaa guulaysto waayo dee wuxuu garanayaa saaxaddii iyo al alard dhulka iyo siduu yahay iyo wadooyinka iyo halka la maraya iyo halka fudud iyo halka saa waxa dhan buu garanaya taladaa markaa muu qaadanin hogaamiyihii ciidanka muslimiinta waa abu cubayd bin mascuude taasi markaa waxay keentay culays badan inuu soo gaadho muslimiinta oo markii ciidankaasi tallaabay waxay meeshiiba ugu galeen ciidan baaxaddiisuna aada u ballaaran tahay mar alla markii dagaalku bilaabmayna ee hogaamiyihii ciidanka watayna la dilay rag badan oo muslimiintii ka midna ay yaaceenna beriijkiibaba la gooyeyba beriijkii macmalka ahaa bay nimankii cadowgu gooyeen ciidankii muslimiintu waxay u qaybsameen un qaar lalaayey iyo qaar biyaha ku dhacay ama ku haftay oo webigii dee waxa weeye u liqay waaya fa amara waxaa haddaba amar uu ku bixiyey almuhanaa waa almuhanaa binu xaaria oo aad uga soo dagaalamay ciraaq intii cumar khilaafada hayeyna waxa weeye wacdare aad u layaab badan dhigay isaga iyo ciidamadiisu ilalmuslimiina muslimiintii xaggooda wuxuu amar ku siiyey bishaddi aljisri ciidankii waxaan leeyahay biriijkii ama buundadii in dib loo dhiso oo intaa waxa weeye dee la eryanayey rag buu daru yidhi waxa waa samaysaan ama a hagaajisaan biriijkaa go-an fa cabara calayhi almuslimuuna sidaasaa markaa muslimiinta intii hadhay ee badbaaday ay biriijkaa iyo buundada kaga soo gudbeen wa qutila minhum waxaa laga dilay waa muslimiinte arbacatu aalaafin afar kun wa min alfursi nimankii reer faaris laftooda jab yari kumuu dhicine sittatu aalaafin baa laga dilay lix oo iyaga laftooda dee waxa iyagaaba ka dhimasho badnaa marka loo eego muslimiinta falamaa calima cumaru cumar markii uu ogaaday radia allaahu canhu bidaalika warkaa dhacdadaa xanuunka badan arsala ljuyuusha ciidamo kale ayuu u diray ila almuhanna si ay u xoojiyaan almuhanna binu xaaria oo markaa ciidanka hogaamintiisii dee isagu la wareegay faratabahaa ciidankaa waa tartiibiyey waa almuhanna binu xaarie oo ciidankii dib u habayn buu ku sameeyey wa alaba min alfursi nimankii reer faarisna wuxuu ka codsaday an yacburuu ilayhi iyagu inay hadda webiga ka soo tallaabaan wuxu uhi markii horeaanu idiin soo tallowne haatan waa kalkiini soo tallaaba idinkuna si aynu u dagaalano nimankii markaahun guri baa galay waa reer farisi oo markii hore isu arkayeen in nimanka ay jab gaadhsiiyeen muslimiinta ay waxa weeye ka adkaadeen markaa waxbaba isagamay tirinayno mabay islahaynba cid baa halkaa idinka xigta sidaa awgeed baa markii laga codsaday inay soo tallaabaan hadalba kama ikeenin way soo tallaabeen ehm, wa xamala calayhim waxaanu facabaruu way soo gudbeen wa xamala calayhim waxaanuu ku qaaday weerar wa xamala calayhim dhowaa weeraray xamlatan weerar farraqat jamcahum midnimadoodii iyo kulankoodii kala firdhisay oo nimankii hal mar baa iyagana lagu habsaday waa gaaladii uma dabeetana qataca aljisra beriijka laftiisii ay ka noqon lahaayeen ay dib uga guran lahaayeen haddiiba laga adkaaday kiina muslimiintiibaa gooyey waa tii shalay lagula dhaqmay iyaga bay maanta kula dhaqmayaan fa qutila min alfursi ciidamadii reer faris waxaa laga laayay khalqun cadiimun ciidan aada u badan uma arsala saraaya kadibna ciidamadii gaadmada ahaa buu diray ee kala duwanaa oo abu cubayd waxaan leeay cafan almuhana binu xaaria uu diray famalakat mucdama alciraaq ciraaq inteedii badayd baabaa ciidamadaasi ay la wareegeen furashooyinkii dhacay waxaa ka mid ah intii cumar khilaafada uu hayey fatxu lqaadisiya magaaladii qaadisiye la odhan jiray iyo furashadeedii balaga almuhanaa ana aruuma jahazuu ljuyuusha balaqa waxaa soo gaadhay almuhanaa binu xaarisa weeyaan waana hogaamiyihii ciidankae anna aruuma nimankii romanisku jahazuu inay diyaarsadeen aljuyuusha ciidamo kala duwan listirdaadi ma si ay u soo ceshadaan dhulkii fuqida gacantooda ka baxay oo min bilaadihim waddankoodii ah. nimankii dibbay isu abaabulayaano dhulalkii gacantooda ka baxay ee muslimiintu ay kala wareegeen sidii mar labaad gacantooda ay ugu soo noqon lahaayeen baa ay dadaal iyo waxa weeye gucloba ugu jiraan fa kataba licumara radia allaahu canhu almuhanna binu xaarisa markii warkaa uu helay nimankaasi iyo is-abaabulkooda waxa uu cumar u diray warqad iyo fariin yastamiduhu uu kaga dalbanayo gurmad ciidan xoojin iyo gargaar ah fa bacata ilayhi cumar waxa uu u soo diray arbacata aalaafin afar kun oo ciidan ah oo ciidankii hore xoojin u ah biqiyaadati sacad ibni abi waqaasin ciidankaasoo uu hogaaminayo sacad binu abi waqaas wa atbacahu bimiliha intaa in la eg buu haddana ka soo daba diray wa fi ariiqi intii waddada uu ku soo jiray sacad ibnu abi waqaas iyo ciidankaa xoojintee uu watay cumar soo diray balaqa sacdan sacad waxaa soo gaadhay wafaatu almuhana binu xaaria hogaamiyihii ciidamada muslimiinta ee shaam iyo ciraaq iyo qaadisyaba ka dagaalamayay eriyadeeda in uu dhintay oo dhaawac soo gaadhay buu u geeriyooday warkaa markii uu helay fadama jeyshahu ilaa jeyshi fadama wuxuu ku daray jeyshahu ciidankiisii sacad ciidankii almuhana bnu xaaria ilaa jeyshihi ciidankiisii kalu ku darayo labadii ciidan baa la isu geeyey walamaa wasala markii uu gaadhay ila alqaadisiya sacad binu abi waqaas iyo ciidankaa faraha badan ee uu hogaaminayo markay qaadisiye gaadheen ee kaabigeeda ay degeen qaabalahu waxaa ka hor yimi rustumu ninkii rustum la odhan jiray qaa'idulfursi oo ahaa ciidamadii farisiinta ninkii hogaaminaya ama ciidamadii reer faris yaxuulu waxa u dhexeeyey beynahumaa labada ciidan nahrulfuraat webigaa furaat baa u dhexeeyey wa macahu ninkani waxa uu wataa waa ninkan ciidamada reer faris watee waa rustume waxaa weheliya alaauuna fiilan soddon maroodi oo ciidanka ka mid ah wa miatun wa cishruuna muxaaribin iyo boqol iyo labaatan kun oo nin oo ciidanka ah fadalla alqitaalu dagaalkaasi waxa uu socday la iskaga hor yimi alaaata ayaamin saddex maalmood husima fii nihaayatiha husima waxaa lagu jebiyey fii nihaayatihaa dagaalka iyo dhacdadaa gabagabadeedii alfursu nimankii reer faris ayaa ku jabay oo tiradoodu haba badatee cududooduna haba badatee laakiin muslimiintu waxay ku dagaalamayeen mabda iyo caqiide ayay ku dagaalamayeen qofkuna haddii mabda uu ku dagaalamayo caqiide iyo aaminaadna uu ka yahay dagaalku haba laga itaal roonaade inuu jabaa way adagtay lakiin iyagu dee dhulumay difaacanayeen boqortooyo waxaa keliya u taagnaayeen inay difaacayeen intaase mabda'na kumay dagaalamayen waaya wa qutila waxaa la dilay oo isla dagaalkaa ku dhintay rustumu ninkii hogaaminaya ciidankii reer faris wa halaka akharu caskarihi ciidankiisii badankooduna waa le'deen qatlan wa qaraqan waxay noqdeen kuwo ku le'day dil iyo hafasho biyihii ay ku hafteen waa webigii wadalika arrintaasna waxay dhacday sanata araabicata casharata min alhijra waa sanadii afariyo tobnaad ee hijrada uma dabeetana zaxafa waxa uu u gurguurtay ama u dhaqaaqay sacdu sacad isagoo ciidankiisii wata cala almadaa'ini magaaladii madaa'in waaba halkii xarunta iyo caasimada u ahayd boqortooyadii reer furus waayo hadda meel kaleo hadhay baan jirinba faftataxahaa iyadana waa furtay wa nasala waxa uu degay sacad iiwaana kisra qasrigii boqortooyada ee waxa weeye dee loo yaqaanay iwaanu kisra aslan magaca kisra nin waloo boqor noqdo meesha yimaadaan loogu yeedhi jiray dee xaruntii iyo qasrigii madaxtooyada abu sacad isagoo ciidankiisii wata uu degay wa jacalahu masjidan weliba masaajid buu ka dhigay guri aada u qurux badan buu ahaayo wuxuuse ken masaajid buu ku waacany markaa masaajid buu ka dhigay wa kataba licumara radia allaahu canhu sacad cumar waxa uu u soo qoray waraaqayo fariimo iyo fariin yubashiruhu isagoo ugu bishaaraynaya bilfatxi furashadaa la furtay caasimadii reer furus iyo boqortooyadiiba fawallaahu dabeeta cumar waxa uu mas-uul uga dhigay sacad calaa maa fataxahu wax alla wixii uu furtay ee dhul iyo hanti iyo dee wax walba iyo dadba ah inuu isagu ka noqdo mas-uulka iyo madaxda halkaa markaa waxaynu kaga soo baxnay furashooyinkii waaweynaa ee cumar bn khaaab laga soo bilaabo fatxu dimashqa fatxu beyt اlmaqdis fatxu misra iyo fatxu lqaadisiya iyo fatxu lmadaa'in siiratuhu siiratu cumara radi allahu canhu siiradiisii oo kooban iyo tilmaamihii uu lahaa iyo waxyaabihii isagu uu ugu horreeyey cid ugu horraysay aanay jirin ee dee uu ikhtiraacay kaana radia allaahu canhu cumar binu khadaab waxa uu ahaa allah ka raalli noqdee mutaxalliyan mid ku sifaysan bilxasmi ka fiirsi iyo dee go-aan qaadasho cafiifan mid dhowrsoonoo iska ilaaliya can amwaali raciyati shacabka xoolahooda ra'uufan buu ahaa mid u dabacsan bihim dadka oo laa yasmaxu aanu oggolaanin liaxadin min cummaalih qof ka mida shaqaalihiisa an yastabidda inuu la gaar noqdo bira'yihi ra'yigiisa oo wax ku maamulo qof shaqaalaha dowladda ka mida uma ogolaan jirin sida isagu uu jecel yahay iyo la tahay inuu isaga maamusho arrimaha e, wuxuu ihi markaa wa huwa halkan ku tilmaamayaa awaliyaadkiisi wa huwa cumar awalu man waa ciddii ugu horeysay ee amara amar ku bixisay biwadci altaariikhi alhijri in la dejiyo oo ummaddu tirsi ay ka dhigato taariikhda hijriga ila intii hore taariikhda hijrigu laguma tirsan jirin waxbe wa tadwiini dawaawiini waxaa kaloo cumar u ahaa ciddii ugu horraysay ee bilowda diiwaangelinta iyo waraaqaha wax lagu qorayo iyo dowladdu inay qoraal samayso hadday shaqaalo tahay hadday mushahar tahay hadday dakhli tahay hadday kharash baxayo tahay kullu haada si loo kala ogaado baa cumar wuxuu bilaabay diiwaangelinta iyo in qoraal la sameeyo wax kastoo baxaya iyo wax kastoo soo gelayaba wa wadaca albariida waa ciddii u horeysay ee samaysa xarumaha fariimaha la isugu gudbiyo waraaqihii la isu gudbin jiray ee dee la qaadi jiray marka warqada magaalo laga diro ee magaalo kale la geynayo habka loo gaadhsiinayo isagaa ikhtiraacay cumar mucaawiyana waa la sheegaa inuu ahaa ciddii u horreysay ee bilowda mucaawiya bin abi sufyaan watakhada waxaa kaloo cumar uu sameeyey ama uu noqday cidii u horreysay ee samaysa beytan lilmaali guri iyo beyt iyo xarun iyo meel la dhigo hantida caamka ah iyo xoolaha dadku wada leeyihiine cid gaari aanay lahayn si danta caamkaa loogu bixiyo iyo baahiyaha guud wa amara waxaa kaloo cumar uu amray bitawsiici almasjid alxaraami wa masjidi arasuuli sala allahu calayhi wasalam in dib u habayn iyo ballaadhin lagu sameeyo masaajidka xaramka iyo masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam wa wadaca waxaa kaloo cumar uu noqday qofkii ugu horreeyey ee waxa weeye dhisa u dhisa lidiyaafaati martiyaha iyo dadka martida ah duuran guryo ay degaan oo dee halkaa wax ku cunaanoo qof waliba intaa uu socodka iyo safarka uu ku jiro meel uu dego magaalo kasta uu tago magaalooyinka waaweyn ka mid a ah, guri uu ku leexdo waxna uu ka cuni karo ku nasan karo inta uu baxayo ama safarkiisa uu sii wadanayo ayaa waxa weeye uu sameeyey maqtaluhu waa dhimashadii iyo dilkii cumar bnu khadaab la dilay wa baynamaa kaana radia allaahu canhum xilli cumar bnu khadaab uu ahaa yusalii mid tukanaya asubxa salaada subax oo dee dadkiina tukinayay isagaa imaam ahaaye dakhala calayhi waxaa u soo galay abuu lu'lu'ata almajuusiy addoonkii la odhan jiray abuu lu'lu'ata almajuusi ee gaalka ahaa weliba carab muu ahayna wuxuu ahaa cajam nin farisiya buu ahaa waxaanuu addoon u ahaa almugiiratu binu shucba sababta ku kaliftayna waynu sheegnayo ninkani isagaoo ka cabanaya ninkii uu addoonka u ahaaye almugiira binu shucba ayuu u yimi cumar waxaanu ku yihi cumarow iga qabo waxaad u sheegtaa dee inuu wax iga yaro fudaydiyo oo xoogaa la saahiraaday i sameeyo culays buu isaaraaye markaasaa cumar wuxuu ku ilaahay ka cabso oo waa sayidkaagii oo addoon baad u tahay u samafal oo si wanaagsan ula dhaqan cumar qorshihiisu wuxuu ahaa muqiiro markaad aragtana isagoo xataa war ninkan addoonka kuwuu kaa cabanaya bal wax la eg ninkana cuqdad baa iskaga dhalatayba wuxuu u qaatay uun cumar inuu ku cadaadinayo dulmigaa uu ka cabanay inaanu ka hadal markiiba markaa cuqdada iyo ciilkaa ku dhashay waxa uu keenay inuu kuba hamiyo oo go uu ku qaato cumar bin khaaab inuu dilaba wa ficlanna dee wuu kaga dhabeeyey oo arrintaasi waa sameeyey waayo wa acanahu wuxuu ku dhuftay sita acanaatin lix meelood buu warankii ama murjinkii uu hayay uu ka geliyey ninkani cumar bnu khaaab uma dabeetana naxara nafsahu naftiisii buu isna dilay uu wuu isdilayba bacda an acana kadib markii uu sii dhaawacay alaaata cashara rajulan saddex iyo toban nin oo kale maata minhum sabcatun toddoba saddex iyo tobankaa ka midii way oo dhaawacaasa u dhinteen fa cahida cumar waxa uu kula ballamay bishuuraa wadatashi iyo ciddii waxa weeye dee eh, inay ka tashadaan ilaa sittatin lix min asaxaabati saxaabadii ka mida buu kula ballamay inay ka arrimiyaan liintikhaabi alkhaliifa ciddii cumar bedeli lahayd doorashadeeda wakhtaara ibnahu cabdallaahi cumar wuxuu u xushay inankiisii cabdilaahina shaahidan inuu goobjoog ka noqdo cala ijtimaacihim kulankooda oo cabdilaahi binu cumar sababta uu cumar ugu daray raggan inay dee talada raggaa bixinaya ee ka arriminaya cidda cumar bedelaysa ma aha inuu cabdilaahi talada qeyb ka yihi mana ahayn isaga xilka loo dhiibayo wuxuu doonayay ka warhayn iyo waxay uga baahdaanna inay u dirsadaan warkana dee uu u keeno waxa weeye cabdilaahi dee aabbihii marba halkay wax marayaan ujeedyadu intaasunbay ahayd uma dabeetana tuwufiya cumar waa la oofsaday radia allaahu canhu wa dufina waxaa lagu aasay bijiwaari saaxibayhi labadiisii saaxiib agtooda labadiisa saaxiibna waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar oo saddexdooduba dee gurigii caaisha ayay ku wada aasan yihiin oo lagu aasay wa cumruhu cumar binu khadaab da-diisu waxay ahayd maalintaa uu dhintay alaaatun wa situuna sana saddex iyo lixdan sano wa muddatu khilaafatih intii khilaafada uu hayna waxay ahayd cashru sanawaatin toban sano wa sittatu ashhurin iyo lix bilood wa arbacatu ayaamin iyo afar maalmood macnaha toban sano afar bilood iyo afarlix bilood iyo afar maalmood ayaa xilka iyo talada uu hayay radia allahu wa ardaah wailaa hunaa naktafi wsala allahuma wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wعlى آliه وصaxbiه وsلم تسليما كثيرا